الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله اتقوا الله حق التقوى فإنها خير زادنا إلى الآخرة ولا ليال khudbaddeenana waxay ku saabsan tahay isxusuusinta geerida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu maalmo yar joogaba wuxuu dadka khudbadiisa ugu soo daraya geerida mararka qaarkood buu akhrii jiray aayaadka ka hadlaya geerida oo khudbaddaba uu ka dhigi jiray sida suuratu qaaf oo kale waayo waxaynu ogsoonnahay qafladda iyo war la-aanta iyo aakhiro ilowgu inay intubay nagu badan yihiin waxaa runtii xusud mudan waa inaynu ogaanaa qofka bani aadamki inuu marxalado marayo saddex marxaladood buu qur-aanku soo bandhigaa qur-aanku marka u horeeya waxyaabuhu aada inoogu waaniyo waxaa ka mid ah geerida xusuusinteeda siyaabo badan buu qur-aanku dadka u waaniya qeybta u weyn weeye qaybtaas sidaa daraaddeed baa lafdulmowt ereygaa dhimashada sheegaya dadka la xusuusinayaa boqol iyo shan iyo afartan meelood buu ku soo arooray qur-aanka keliga qur-aanka dhexdiisa macnaheedu markaa waxa weye arin la fudaysan kara maaha casharkaas wuxuu qur-aanku tilmaamayaa dadku inay saddex marxaladood marayaan marxaladda dhalashada iyo ta dhimashada iyo ta soo noqoshada aakhiro lasoo noqonayo dadku soo baxayaan saddexdaa marxaladood meelo dhowraa qur-aanku soo celceliyaa marba isagoo si u dhigaya mar ilaahay isagoo ino inoo mano sheeganayaa wuxuu uhi uma sabiila yasara uma amaatahu faaqbarah uma idaa shaaa ansharah qofkii bani aadamka ahaa markuu dhalanayay ilaahay wuxuu u sahlay waddadii uu ka soo baxayay markay hooyadii dhalaysa markii dambena wuu dilayoo wuu dhintayoo qabrina wuu sameeyey hala aase buui hala tuuro lama odhan markuu doonana ilaahay wuu soo saaraya minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra dhulkaasaa laydinka abuuray waa dhalashadii nabi aadam calayhi salaam isagaa ku dhimanaysaanoo laydinku aasaya isagaana laydinka soo saaraya saddexdaa marxaladood waxa mudan ammaana leh insaanka ilaahay u nabadgelyo siiye sidaa daraaddeed baa nebi yaxye iyo nebi ciise labadoodabaa ilaahay uu ballanqaaday inuu saddexdaa wakhti ad adag u nabadgelyo siinayo wasalaamu calaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcau xaya nebi ciise wuxuu leeyahay isagoo waxyigii ilaahay dadka gaadhsiinaya saddexdaa maalmood ilaahay nabadgelyo siiyey maalinka dhalashada iyo maalinka dhimashada iyo maalinka la soo noolaanayo saddexdaba bani aadamku inuu dhinto oo halkan uu ka sii dhaqaajiyo waa arrin ilaahay uu doonay saddex sababood daraaddood ta u horaysa maaha halkani meeshii lagu waarayay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld cid kaa horrayso waaraysa may jirin nebi maxamedow afa in mitta fahum alkhaaliduun haddaad dhimato ma iyagaa waaraya meeshu meel lagu waaro maaha midka labaada jiraa waxa weeye mabay qaadeenba dadkii adduunyadan soo maraya haddaanay sii kala soconin in soomaaliya wuxuu la yaabay aabbihiioo gaboobay oo wuxuu ihi anigoo aabbaha la yaabay markaa wuxuu ihi anigoo aabbahay la il daran buu isna awowgii keenay xaggeen labadooda kala geynaya marka dhulkan isaga ah aynu ku noolahay oo la tilmaamo boqolkiiba koob iyo toddobaatan in ka badan inay tahay biyo inta yaabisadae qallalanimabay qaadeenba dadka xikmad ilaahay wey midda saddexaada jirtaa waxa weeye qofka bani aadamkaah marxalad buu tamariyaa oo uu shaqaynaya adduunyada marxaladdaa markuu dhaafo wuu gaboobaa dadka culaysunbuu ku noqon lahaa dee sidee la kala odhan lahaa dadku may shaqaysan kareen marka danbay u tahayba inay sii kala socdaan sidaasaa markaa dhalashadooda iyo dhimashadooda ay isu daba socotaa waxaa runtii xusid mudan inaynu walaalayaal ogaano tusaale usoo qaadano tusaale la fahmi karo intaynu adduunyadan joogno waxaynu ka dhigannahay ardayda aqoonta kororsanaya oo kale ardayda waxbarata ama ha yaryaraadeen ama ha waaweynaadeen ardaydaas unbuu la mid yahay qofka adduunyadan joogaa waa qof camal falaya ama wax kororsanaya imtixaano sugayo nin ardayahoo wanaagsanoo iskuulka iyo meesha uu dhiganaya halka sare ka geli jiray jaamacadahana mar walba xagga sare aan ka degin ayaa su-aal la weydiiyo waxaa la yidhi maxaa kuugu wacan najaaxa iyo horumarka waxa igu wacan buu buuhi imtixaankan sagaalka bilooda la dhiganayo ee duruusta imtixaanku marna qalbigayga kama bixi jirin buui mar walba waxaan ahaa mid ku fikra inuu imtixaankii soo socdo sidaa daraaddeed ayaan duruustayda iyadoon taraakuminoon biirin mid walba wakhtigiisa xafidi jiray innaguna saasoo kaleynu marka addoonka intuu ifkan joogo ogaado inuu imtixaanku soo socdo maalinta imtixaanka la gaadho jaa-isada iyo shahaadad wanaagsan buu leeyahay maalinta kalena dee wuxuu la mid yahay arday wakhtigii imtixaanka la qaadayo uun soo kacayoo inuu fashilmaabuu u dhow yahay intaa markaynu ka nimaadno qur-aankeenna kariimkaahi aad buu uga hadlay sa aynu soo sheegnay geerida aayadaha ka hadlaya ee taagaya waxaa ka mid ah aayaadkan soo socda ilaahay baa wuxuu tilmaamay noolo waliba inuu geerida dhadhamin doonu dhiman doono oo aanay ku koobnayn keliya insaanka kullu nafsin daa'iqatu lmowt noole waliba waa naf waliba geerida way dhadhaminaysa camal baana laga abaalmarin doo abaalmarin baana ku xigaysa geerida mar kale waxa uu tilmaamay geerida meel looga cararaa inaanay jirin dadka adduunyada aadka u jecele gaalada ah ee nolosha ku dadaala ayaa geerida ka fakan la haddii cidi ka baxsanayso aynamaa takunuu yudrikkum lmowt walow kuntum fii buruujin mushayada meelkas meel kastoo joogtaan geeridu way idin soo gaadhay buu ilahay malaa loo diray meel qalcado adagba gala haddaad doonaysaa cid ku waaraysaa ma jirto ilaahay unbaa jiraya subxaanahu wa tacaala horena u jiray kullu man calayha faan wa yabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam cid waliba adduunyada way ka tegaysaa ilaahay unbaa waaraya subxaana noloshu sidaa horeba aynu soo sheegnay ayaamaha dee imtixaanka imtixaan baa lagu jiraa si kale hadii loo eego fursad ilaahay uuna siiyey cimro fursadaas ilaahay uuna siiyey ayaa aynu ku imtixaananahay sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxu uhi aladii khalaqa almowta waalxayaa liyabluwakum ayukum axsanu camala geeridii iyo ilaahay abuuray labadaa istaba socda si dadka loo imtixaano qur-aanku wuxuu ina barayaa geeridu waa mucallim mucallimkaasina budweyn buu sitaa iyo bir weyn mucallinkii laga soo kicayay dhaawaciisa iyo dhangadiisa ma ah sidaa daraaddeed waa in loo diyaargaroobaa kan isaga wuu la helay udubaha ku dhuftee dadka kalea wax ku qaadanaya sidaa daraaddeed baa ilaahay uhi wajaa'at sakratu lmowti bilxaq daalika maa kunta minhu taxiin sakaraadka inuu geeridu leedahay baa ilaahay uu tilmaamaya dadka diinlaawayaashaa ah silic buu ku yahay dadka kalena ilaahay daraju ugu dallacaya dembigana wuu kaga dhaafaya dadkana waxbaa lagu tusayaa wakti bay leedahay xadidan geeridaas qofku inkastaba ha macaansada ama ha warwareega ama ha istaaweeye ma dhaafo walan yu-ahir allahu nafsa ida jaa ajaluha wallahu khabiiru bima tacmaluun sidaasoo kale nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiid aada u badan ayuu inoogu sheegay inaynu ku baraarugsanaano mucallinkaana wax ka faa'iidaysanno geerida la ydhaahdo akiruu min dikri haadimi ladaat xadiidkii saxiixa ah xadiidta saxiixa kusoo arooray geelida qaar ka mid a ah. wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xusuusta oo sheegidiisa badiya wuu ogyahay nebigu inay dadku isdhaafiyaan ay u dhagooleeyaan oo malag sheeg sheegiddii iyo dhimashada iyo ay dadku aanay in aad looga hadlo dad badani xiisaynayn baryahan dambe jaaliyadaha ku nool muslimiinta waddamada gaalada ku nool waxyaabaha loo sheego waxaa ka mid ah cadaabka iyo geerida iyo dhimashada iyo waxyaabaha dadweynaha naxdinta ku keenaya ka daaya istarastigoodii horay wax qayb kale ugu sii daraya bushaaradii iyo badhaadhaha uga warrama marka taasi isagoo ogsoo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay geerida sheegideeda badiya iyo in la ysku waaniyo isaguna sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed habeenkii markuu qiyaamuleylka u kaco wuxuu kusoo dhex warwareegi jiray xaafadaha kuwiisu ay ka mid yihiin yaa ayuha annaas udkuru llah udkuru llah udkuru llah wardadow ilaahay xusa wardadow ilaahay xusa jaaءat iraajifa tatbacuha araadifa jaءa almowtu bima fiih war qiyaamadii way timid tii kalena way daba socotaa geeridiina way timid iyada oo sakaraadkeedii iyo dhibaatooyinkeedii wadato asxaabtu ridwaan llaahi ridwaan ullaahi calayhim nabiga su-aalo badan bay weydiin jireen laakiin su-aalo xikmad badan oo cilmi ku salaysan bay ahaayeen oo sida kuweenna aan ciyaarahayn ama adduunye ku saabsanayn fariidnimadana waxay u fahmayeen siduu nebigu ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa waay de waxay nebiga su-aaleen ayu naasi akyasu ya rasuula allah ayu lmu'miniina akyas mu'miniinta keebaa u fariidsan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay akharuhum dikran lilmowt wa axsanuhum isticdaadan lima bacda almowt ulaaika alakyaas dadka waxaa ugu fariisanamaa muuminiinta had iyo jeer kuwooda aada u xusa geerida ee aan ka warwareegin ee aan iska indha iyo dhaga tirin ee qalbigooda ay geeridu ku jirto ee walibana aada ugu diyaargarooba ee abaalmarinta ka dambaysa geerida kuwaasaa ugu fariisan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabi maxamed xusay dadka cimrigooda inuu yaryahay oo aanu weynayn oo aanu la mid ahayn cimrigii ummadihii hore boqolaalkii iyo kunka ii ahaa markaasaa rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam laqad acdara allah ilaa cabdin axyaahu xataa ballagahu sitiina sana qof ilaahay dhabnimo uu u cudurdaar dhameeyey uu daayo uu nooleeyo ilaa cimrigiisii uu gaadhay oo uu ilaahay gaadhsiiyey lixdan dad badanoo halkan fadhiyaa lixdankii dhaafay cimrulqaalibka ummaduna dee siduu nebigu sheegayba waay wuxuu u udhexeeyaa lixdan ilaa toddobaad waxaa runtii xusid mudan qofka dadaalay ayaaba halkan uu joogo waa siduu ina baraya nabigu calayhi salaatu wasalaam ee imtixaankiisaa u diyaar garoobay ee wixii muhimaddii iyo hawshii laga sugaya xaqiijiyey markuu adduunyadan ka tago wuu ka nastaa waxaan u qaataa abaalmarintiisii uu sugayay qofka imtixaankiisi lowsiye warwareegaana maalintaa iyadaa murugaa ku dhacda ama si kale haddii loo dhigo dhib baa u bilaabma qofna dhibkuu ka hadhaa qofna dhibku markaasuu bilaabmaa isagoo nabigu fadhiya calayhi salaatu wasalaam jinaasad baa la soo mariyey oo wuxuu leeya imaa mustariixun aw mustaraax ama waa mid raaxaystay ama waa mid laga raaxaystay eray bixintaa wuxuu nebigu uga jeeda markii asxaabtu ay weydiiyeenna wuxuu hi dee qof wanaagsan hadduu ya isagaa ka raaxaystay oo tacabkii uu ku soo jiray iyo dadaalkiibuu abaalmarintiisii helaya qofkan kale dhibka badnaana isagaa laga raaxaystay laba ardayda waa idinka arkoka labada gelinba meel la geeyo ee dadaal muujinaya wakhtigiisa ka faaidaysanaya dadka dhib kuma hayo laakiin ka iska dayacaneen meeluu wax ka dhiganaya wuxuu baranayaa jirin tamartiisa dalkiiyo dadku ku fasaadiyaa dowladdii iyo shicibkuna way la dhib butaan marka dadka ka raaxaystay buu leeyahy ka kaasina isaga ayaa eh, naftiisu ay raaxaysatay suu nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiid badan buu kaga warramay arrintaa aynu ka warramayna xusuusinta geerida haddaynu usoo noqonno xigmadaha dadkii wanaagsanaa ka sugan iyo saalixiinta ee ku saabsan uun geerida qaar ka mid a ah haddaynu ka soo qaadano xigmad baa waxay leedahay alxayaatu xulmun yuuqidunaa minhu lmowt shayga la yidhaahdo noloshu waa riyo riyadaana waxay naga toosiyaan geerida dadku riyunbay iskaga jiraanoo waa kuwaa digi iyo demtaaya ee guclaynaya suxulduubaya markaad riyooto adigaa baaxaadegao daaraad dhisaysaa markaad soo toostaa unbaad waayaysa geeridaas aynaga soo ayaa inaga toosinaysa alxayaatu bilaa faa'idatin mowtun musabaq inuu qofku noloshiisa ka faa'iidaysan waayaa iyadaaba geeri soo qadimana idaa dakarta almowta facudda nafsaka axadahum haddii aad xusto dadka dhintee allayste aakhiraystay isku tiri adigu ha iska reebi meel baynu isugu nibaadnaa qofku isagoo qiraysan buu hebel ka sheekaynaya ehelkiisii asxaabtiisii waxaasuu yidhi waxaasuu yidhi waxaasuu yidhi liiska isku dar aduguna ayay xikmaddaasi leedahay iska reebi cagaad ku hadhaysaa waa ayaamaan waxaad sii joogtaa aduguna xikmad kale waxay leedahay istiqbaalu lmowti khayrun min istidbaari malaga in lagu sii jeest geerida in lagu sii jeestaaba ka fiican in laga sii jeesto inaad ku sii jeedsataa waa inaad iyadii arkaysood ka diyaargarowdo inaad ka sii jeesataana waxay sheegaysaa inaad ilowdo oo kadis lagu qabto ixris cala lmowti tuuhab laka alxayaa xikmadaasina waxay leedahay geerida ku dadaal haddii aad doonaysaba nolol wanaagsan oo had iyo jeer dadka nolosha fiican ee ammaanta iyo sharaftale adduunyada xasiliyaa waa dadka aan ka baqin geerida cidda geerida ka baqda waa la gumaystaa ama dullibay ayay ehel u noqdaa xikmad kale waxay leedahay mowtu saalix raaxatun linafsihi wa mowtu aalix raaxatun linnaas waa macnuhu xadiidku sheegayay qofka saalixee wanaagsan geeridiisu naftiisay raaxa u tahay qofka liitee daalixa geeridiisuna dadkay raaxa u tahay xikmad kale waxay leedahay idaacat lwaqti ashaddu min almowt idaacat lwaqti ashaddu min almowt qofku inuu waqtigiisa lumiyo rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee way ka darantay geerida geerida way ka darantay siday uga daran tahayna weeyaan qofku marka uu wakhtigiisa lumiyu dayaco ilaahay buu ka go-aa geeriduna adduunyada iyo ehelkay kaa jartaa inaad ehelkaagiiyo ilaaa inaad ehelkaagiiyo adduunyada ka go waxaa ka daran inay ilaahay ka godood mid ilaahay ka fogaatay noqoto xikmadaha waxaa ka mid a ah yamuutu ljubanaa maraatin cadiida qabla aajaalihim dadka had iyo jeer fulayaashii iyagu marar badan bay iska geeriyeysayin wadnaha fugtaahaya geerigu ninkan fulayga la idhaahdaa mar buu dhintaa mar labaad buu dhintaa mar waluu cabsadaba u dhimanaya dhimashadiisu way isdaba taaganta maxaynu ka baran karnaa dadkii qiimaha iyo qaayaha lahaa ee salafuna saalix qarniyadii u horeeyey weliba saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam geeridoodii maxaynu ka badan karnaa ama siday dadka duruus ugu dhigi jireen ama mawaaqiftoodu maxay ahayd abuubakar sidiiq radia allahu canhu ayaa markii la suneeyuu sii dhimanayay ilaa ibtilaaga adduunyada ay ka mid tahay dadka mudan in haddii iyo jeer lagu salido lagu ibtileeyo shayaaiintii iyo ehelkooda abubakar waa la suneeyey cumar cali cumaan saddexdaana gacan baa la saaro waa la dilay markuu abubakar sii dhibanayey suntii daraaddeed u dhibanayey ayaa wuxuu la hadlay dadkii ag joogay oo wuxuu uhi wajaaa sakrat lmowt wajaaa sakrat lmowt waxaan yimi waa geeridii buu leeyay waa dhimashadii wax kale hamoodina wax kale hamoodina u diyaargarooba buu leeyay dardaaranku siiyeena wuxuu ahaa labadaydhaa mareen xidhnaa eega oo maydha oo kafan iga dhiga fa ina athawba fa ina alxaya axwaju ila athawbi aljadiidi min almeyt marada cusub qofka nool u baahane ka dhinta waxba uma baahno haddaa dheecaanki iyo darxigi iyo mililka isku darmayaae kafanta cusub u daaya buu ihi dadka nool aniga dharkaygan ii maydha buu leeya abubakar sidiiq cumar ibnu khaaab markii uu sii dhimanayey sida markaa qisadiisa ku sugan Eh, qisatu wafaatih dadkii lasoo kulmay ee la kulmee la joogay waxaa ka mid ahaa cabdilaahi ibnu cabaas radia allaahu canhum ardaah aada buu ammaanay cumar kaasaad qabatay kaasaad ahayd iminkana waad shahiiday saasuu eego wuxuu hi almaqruuru man qarartumuuh waxba hay ammaanayna qofka kegtoomaya waa ka idinku intoo ammaantaan run idinka moode eh walle waxaan jeclaan lahaa waxaan adduunyahayo inuu ilahay sakaraadka iga furto inankiisii ibnu cumar buu oo dhabta ku hayay buu dhulka igu sii daa bal iilka iyo ciiddiisa ku xusuusto sidaasoo kale cumaan ibnu cafaan hankiisoo weynaa daraadeed markii uu la dilay isaga oo nabarkuu ku yaalo dhiigu garkiisa uu qulqulayo ayaa wuxuu lahaa laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin allahuma innii astaciiduka wa astaciinuka calaa jamiici umuuri wa as'aluka asabra calaa bariyati ilaahay buu baryayaa ilaahay oo adigaan ku gargaarsanaya oo adigaan ku kaashanaya inaad iga saaciddo arrimahayga iyo dhibkayga oo dhan dhibaatada ay soo gaadhiyo balaayadaydaana aada sabir ii siiso cali ibnu abi aalib isagana markii nabarku ku dhacay asxaabtii ag joogtay ay qabteen wuxuu la hadlay inankiisii xasanoo wuxuu idhi qofkii dhaawaca i gaadhsiiyey mee markaasaa la yidhi waa la hayaa kolkaasaa wuxuu ihi waxaa sharaabkii iyo cunadii cabida labadaba ha ka goynina siiya cadaaladana la ogaado oo haddii anugu aan soo miirsado aniga ayaa ka go-aan gaadi laakiin haddii aan dhito si dhaqsaa u dilo oo seef qura ku dhufto ha silcinina cadaaladda ku dadaala buu leeyahy aadaabta qofka loo aasana ummaddu u dardaarmaya wuxuu leeyahay kafantaydana ha qaaleyeynina markay la socotaana socodka ku dhaksada ama waxaan ahay qof wanaagsan oo meeshiisii u dhaqsanaya ama qof xunoo iska dejinaysaan oo iska dhigaysaan baana mucaad ibnu jabal isaguna dhaxalku dadka uga tegay xikmadiisu waxa weeye markii uu sii dhimanayaba wuxuu leeyahay yaa rab inanii kuntu akhaafuka wa ana alyowma arjuuk allaahuma inaka taclamu anii ma kuntu uxibu ddunyaa lijaryi اlanhaar walaa liqarsi اlashjaar ilaa kayri waxa uu leeyahay ilaahay intii hore waan kaa cabsanay laakiin maanta waa ku rajaynaya maanta rajaha badinaya xaaladaha dambena waa waktiga ay fiicantay qofku inuu rajaha badiyo adduunyada umaan noolayn buu ilaahay si aan u dhaqdee laakiin cilmiga iyo cibaadada si aan u badsado ayaan u noolaataa waad ogtahay sidaasoo kaleu ahaa saaxiibkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bilaal markuu sii dhimanaya xaaskiisiibaa baroorato waxay leedahay waa xusnaah murugadii bay leedahay markaasaa wejiguu marada ka qaada wuxuu leeya waa farxaahdhe hadan nalqa axibata muxamada waaصxaaba ha odhanin buu ihi maanta waa waa murugadii waxaad tidhaahdaa farxadii geerida khayr baynu rajaynaynaa rajaha wanaagsan wanaajinayaa aroortaynu la kulmi doonaa axbaabtii aan jeclaa moxamed iyo asxaabtiisa ayuu leeyahay bilaal walaalayaal faa-iidooyin baa ku jiraa geerida inaynu isxusuusinayno geerida inaynu isxusuusino faa ku jiraa maxay aynu khudbadaheenna iyo wacdigeenna iyo majaalisteenna iyo xafiisyadeenna iyo guryaheenna iyo caruurteenna iyo dumarkeenna inaynu u sheegno oo inaan odhan dadka yaa laga nixin sida aynu hore sheegnay faa ku jiraa waxa weeyaan qofka saaxibu sica alladii maca alkafla tucaaliju qofka maalka iyo baraaraha iyo buxbuuxada iskaga jira kafladda ayay ka toosisaa sidaa daraaddeed baa madaxdii wanaagsanaa cumar ibni cabdilcasiis iyo raggii la mid ahaa cubaadda iyo zuhaadda dadka cabsida ay ku tuhmayaan bay odhan jireen kaalena wacdiya markay habeenkii shaqada maalintii dhameeyaan ayay odhan jireen kaalaya tacaalow aan ka sheekaysana dhimashadii aakhiro qofka daciifka adaciifu maca alyas cilaajuhu dikru lmowt qofka adduunka iyo awooddu ay ku yartahay iska itaalka yarna quusta ayaa ay ka dawaysaayo wuxuu leeyahy dee kollayba soo dhiman mayse maxaa duruuftan uga cabanaysa yamnacuka min almacaasi wa min an taakuda maa laysa laka min xuquuqi innaas waxyaabahay geeridu ka daweysa dadka waxaa ka mid a ah xusuusteedu qofku inuu macsiyada iyo dunuubta ku dhiirado way ka joojisaa hadduu geerida xusuusan yahay iyo dadka xoolahooda inuu iska qaato dadka xumaanta iska samaynaya ee adduunka ummadaha kale iska qaadanaya ee xadgudbaya xusuusta aakhiraa ku yar laakiin qofku haddii aakhiro iyo geerida uu xusuusan yahy tulaalu yeelan lahaa naftiisana wuu turi lahaa dalkana wuu turi lahaa dadkana wuu turi lahaa waxa ay ka faa'iido tahay yajcaluka turaajicu nafsaka fi calaaqatika maca allaahi waalaakhariin wa maca annaas xidhiirhku qofku ilaahay iyo ummadaba la leeya u wanaajinay oo wuu iska tiirinaya wuxuu ogyahay mar wakhtiyada ka mida in loo soo kala bixin doono kitaabkii laga qoray faa'iidooyinka waxaa ka mid a waxay qofka siisaa khushuucda salaada lannahu yusalii salaata almuwadic wuxuu ku xisaabtamayaa salaadanba inay tii ugu dambaysato waxyaabaha khushuucda salaada u keena waxaa kamida qofku geeridii aakhire inuu xusuusanyi waxay keentaa xusuusta geeridu yajcaluka akara istimtaacan bilxayaa qofku inuu noloshan laftigeedu sacaado ay u samaysay iyo raaxo oo raaxada maanta la doondoonayo la helo waxyaabaha kuu keeni kara waxaa kamida inaad geeridii iyo aakhiro xusuusanto waayo wuxuu leeya maxaad hami iyo xusni murugo iyo warwar maxaad ugu noolaan kullaybood ka dhibanaysaade bahashuba bahal dee ilaa heerkaa la gaadhsiiye maaha wa sababun lixayaati quluub quluubta addoommahaee baktiyaysa ama qallafaysa inay noolaato geerida xusuusteeda dawo ka ah iyo isxusuusinteeda faa-iidooyinka waxaa ka mid a ah sababun litowbati ila allahi tacaala qofku inuu ilaahay u toobad keeno waay waxaa u sahlaya inuu geerida xusuusan yahay ee aakhiro ka gaadhsiiba odhanaya intaan macsiyo iyo dembi lagu qaban bawaacif bay leedahay geerida xusuusinteedu waxyaaba inaad aakhiro iyo dhimashada iyo geerida iyo xusuusato waxyaaba kugu dhiirigelinayaa ka mid a waxa kow ka ah qur-aanka kariimka ah sida aynu soore usoo xusnay aayadaha boqolka ka badan baa geeridii ka warramaya markuu qofku ahriyo ee muuqaalkii ilaahay uu soo hordhigay iyo xaaladdu siday tahay wuxuu odhanayaa arrintaas iyay sugaysaa soo adiga maaha balaaya hadday maanta kaa maqanta keyrkaa ku maqanta berrinaaday kugu maqanta marka wuu iska diyaargaroobaya bawaacidka waxaa ka mida ah ziyaarat lqubuur xusuusinaya inaad qubuurta soo booqato maalin daayo habeenkuu nebigu soo booqan jira calayhi salaatu wasalaam wakhtiga laga baqdo imika haddii aad doonto inaad habeenkii soo siyaarto dad badan baa xabaalaha ka baqayaba odhanayaar maad ku libidhaa oo aad ka soo noqon weydaaba madowgan iyo meeshan iyo xaaladan oo lagaa helaa lagu dilaa markaa in xabaalaha la booqda oo lasoo siyaarto oo wakti la siiyo waa arrin inagu adagba runtii oo aynu jadwalkaba ka saarno tashiicu lmowta walictibaaru bih dadka had iyo jeer dhinta dhinto jinaasadooda inuu qofku raaco oo wakti uu siiyo oo laakiin dee uu ku cibro qaato jinaasad raaciddeennu waa maca albolotig mararka qaarkood baa kabaralasitaa jaar iyo sigaar la iska cunaya la kaftamaya la isticaadaynaya taa taa lama idhaahdo ajri lagama helayo xaaladdu markay noocaa noqoto waa qofku kolka u aamusan yahay ee uu ku ictibaaro qaadanayo siduu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam rasuulullaahi moxamed qabri buu dsiaa isu soo dultaagay nin saxaabi oo la aasayey kolkaasaa uu ilmeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa aabbihii ummadda xagga taqwada hormuudka ugu ahaa markaasaa wuxuu leeyahay limili hada yaa ikhwaani faacil walaalayaal halkaas halkaa usoo diyaargarooba halkaa aynu eegayna usoo diyaar diyaargarooba marka jinaasada wax laga kasbada raacideedu waa tasaa loogu ictibaar qaadanayo waxaa ka mid a ah, qaslulmowta dadka dhintay had iyo jeer inaad ka qayb qaadato maydhistooda qofkani bal siduu u qombooba iyo siduu u qallafay iyo siduu u kala daatay iyo sidaanu maanta ugu tirsanaynba qof wax qaban kara inaguna waynu ka carnaa waxaynu dhahnaa bal dadkaa mid wadaada u doona dadkii aayad kursigiiyo yaasiinkii iyo yaqaanay ha baydhaan kii uu gacanta ku hayay markii uu noolaa aabbihii ahaayo walaalkiihaabuu ka firdhanaya ha ka firdhanin adiga laftaadaa jinaasad socda ahe aroorta sidanaad noqonaysaa eeg oo deris ka qaado waxaa ka mida dadka muxtadariinta aha sii dhimanaya ee khaaqdahaya ee naftu ay kasii baxayso inaad ag fadhiisato oo aad eegto oo aad ku cibro qaadato waxaa ka mida dadka buka in lasoo boodo ee kala noocnooca ee dhibka badan u haystee qaarkood cudurka la kadeedan yihiin iyo mucawaqiinta iyo dadka noloshoodu ay rafaadka ku jiraan waxaa ka mid ah waxyaabaha aafaadka dabiiciga ee dhacaya iminka waxaa clibis baa lasoo ururiya had iyo jeer waa tan sawirkii aada loo caadaysta maqaadirihii oo dhacaya oo balaayooyinka ay dhacayaan intaasoo ummadood ilaahay xaaqayo ayaa mar qura aad arki karaysa waad ku cibro qaadanaysa waxa ka mid oo aynaan aadba ugu jeedinba qofku inuu ku cibro qaato cudurka isaga ku dhacaya iyo xanuunka badane uu leeyahay inuu geeridiiyo sakaraadka u xusuusiyo qofka nin baa la yidhi hebel wuu dhintay markaasaa wuxuu ihi miyuu dhintay walle xanuunkii aniga ihelay buu iska xejin waayey macnaha waxa weeye xanuun adag baa ihelay anigu waan ka adkaysi badnaa buu leeyahy xaggaasu arrinkiiba ka rogay anaa xanuunka kugu dhacayaa wuxuu ku xusuusinayaa geeriduu ku xusuusinayaa sidoo kale waxaa ku xusuusinayaa da-da aada gelayso qofku waa inuu xaaladiisa jidhkiisa la socdaa iyo sawirada uu galay iyo marxaladaha uu maraya tobankan sano tobankii ka horeeyay tobanka ku xigay tobanka ku xiga waa inuu halkuu marayo eegaa jidhkaagu jidhkaagii berigii hore kaawadaysnaa iminka wuu coodhcooday timihii caddaa timihii madooba way caddaadeen qofkii sida fiican u taagnaa wuxuu noqday mid soo gotay waman nucamiru nunakisu fi lkhalq sidaas uu noqday mid u soo gotay oo gaabtay oo rifaniya laysan ku dhacay markaa tan waad ku cibro qaadanaysa ha isdhaafinin oo waanaad xaaladahaas tidhaahda xaggee haddaba lagu socdaa maxaase ka dambeeya bool kastoo giijisnaan jira wuu ku dabacaye xagaad ku socotaa waa ayaamihii u dambeeye dabeetana qofku waa inuu iska diyaargaroobaa idan waxyaabahaasina waxay ka mid yihiin waxyaabaha bawaacifka ah inaynu geerida iyo aakhiro xusuusano oo aynu diyaargarowno inagu dhiirigelinaya wahada ma aquuluhu waastaqfir llah allahuma arina xaqa xaqan warsuqna tibaaca waarina albaila baila warsuqna jtinaaba rabbana laa tuzi quluubana bacda id hadaytana whab lana min ladunka raxmata inaka anta alwahaab allahuma axyina sucadaa waamitna shuhadaa waxshurna fi zumrat اlanbiyaa اللهم توفنا غير مفتونين ولا مخذولين يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين